fi lfuruuci masaa-isha axkaamta laysku khilaafayo raxmatun waa naxariis hadalkaas ikhtilaafka fi lfuruuc inuu naxariis yahay mulaaxadu leeyahy biictibaar marka la fiiriyo saxiix buu noqon karaa biictibaar kale marka la fiiriyona khalad buu noqon karaa kola kolba ujeeddada laga wato ee laga leeyahay bay ku xidhanta ikhtilaafka asalkiisu shay caayan waaye shareecada dhexdeeda shay ammaanan ma ah oo aayado badanoo dee qur-aanka ka mid a ah iyo axaadiis badanoo nebiga ka sugan sal alay wasalam ayaa asalkaa taqriirinaysa inaysan ikhtilaafku uusan ahayn inuusan ammaan ahayn ammaanayn ounusan naxariis ahayn hadalkan alikhtilaafu raxma xadiid baa loo daliishadaa waana xadiidka lafdigiisu uu yahay ikhtilaafu ummatii raxma ummaddayda iskhilaafkeedu waa naxariis xadiidkana xadiid asalle ma ah wax sanad ah oo loo ogsoon yahay ma jiro laa asla lahu xaadiista noocaas oo kalea wax jira ma aha marka bal si toosa wuxuu uga hor imaanayaa isagoo uusan asal lahayn sida culimmadu ay leeyihiin alimaam ibnu xasmi subki sheekh albani fi silsila saxiix fi silsila daciifa jaladka koobaad sabxada boqol afartan iyo kow ayuu ku keenay isagoo xadiidku wax jira uusan ahayn ayuu haddana macno ahaan wuxuu ka hor imaanayaa nusuus fara badan oo qur-aanka iyo sunnada nebigaba leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo midnimada ku sheegtay naxariis khilaafkana ku sheegtay inuu cadaab yahay nusuus noocaasa ah ayay macnaha ka hor imaanayaan waxaa ka mid a ah maalan allah tabaaraka wa tacaala odhahdiisa uu yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuka kama zuulayaan inay iskhilaafsan yihiin ilaa inta alla u naxariistay mooye marka dadka ahluraxmada ah ahlul ma ah ahlul ikhtilaafka ayagana ahluraxmo maaha ahluraxmadu waxa weya waa dadka iswaafaqsan itifaaqa raxma ah ijmaaca raxma ah sidaasay aayaddu tilmaamaysaa xadiis kaloo badanna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh way ka sugan tahay iyaduna macnaha rasuulku uu ku tilmaamay sal alay wasalam marka xadiisaan ma sugna bal wuxuu tilmaamay qur-aanku tilmaamay in yacni iskhilaafku uu fashal yahay sida rabbi yidhi tabaaraka wa tacala walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ah, yani waxa weyaan ha murmina iskhilaafina oo haddaad iskhilaafsaan waad fashilmaysaan awooddiinnuna waad tegaysaa macnaha ayib taa marka waa masalo asalka sidaa wey laakiin waxaa jirta aahaar ka soo aroortay selafka qaarkood oo macnaha tilmaamaysa macnaha ikhtilaafkii saxaabadu inuu naxariis ahaa tilmaamaysaa jirta waxaa ka mid a maalan aataarta salafka ka soo aroortay atar laga wariyo alqasim ibnu muxamed ibn abi bakr asidiiq oo wuxuu leeyahay laqad nafaca allahu biikhtilaafi asxaabi اnabiyi sal lla alay wasalam fii acmaalihim alla wuxuu ku anfacay iskhilaafkii saxaabadu ay isku khilaafeen acmaashooda laa yacmalu alcaamilu bicamali rajulin minhum ilaa ra'aa annahu fii saca dhankay naxariista ka tahay oo ay muxuu ahaayey intifaaca ka tahay waxa weeye ummaddii ka dambaysay nin ka mida saxaabadii ra'yigoodii iyo madhabkoodii hadduu qaato ruux wuxuu u arkayaa inuu waafacnimo ku sugan yahay inuu saxsan yahay buu u arkayaa wa ra'aa anna khayran minhu qad camilahu waxaa kaloo uu arkayaa cid isaga ka khayr badnayd inay samaysay oo uga horraysay sidaas daraaddeed khilaafkoodii ay masaa-isha axkaamta iyo camalka isku khilaafeen ummaddii ka dambaysay danba ugu jirto haddii aad mid iyaga ka mida jidkuu maray aad marto dee waxaa ku muuqata ninkaa fiican baa kaaga horreeyey nin kaa fiican oo saxaabiya kaaga horreeyey marka wax cidhiidhiya ruuxii ma dareemayo dhankaasay macnaha ayuu ka tilmaamaya macnaha asarkaas waxaa iskale alqaasim ibnu muxamed ayaa iskale kadalika waxaa ka mid a ah hadalladiisi alqaasim wuxuu leeyahay ayi dalika aad akhadta bihi lam yakun fii nafsika minhu shay aqwaashii saxaabada kaad qaadataba yacni wax dhib oo kaaga imaanayo ma jiro wax dhiba kaaga imaan maayo hadallada noocaasoo kale ah culimada salafka laga soo guuriye waxaa ka mid a ah, eh, alkhaliifatu araashid cumar ibn cabdilcaziiz oo wuxuu dhihi jiray maa yasurunii ana lii biikhtilaafihim xumra nacam yacni ima farax geliyeen inaan saxaabada iskhilaafidoodii ku badasho geela kiisa cascas xoolahooda ugu qaalisan buu ahaa inta geel cascas oo qaaliya laysiiyo inaan ku bedasho saxaabadii inaysan iskhilaafin ma jeclaysteen buu ileeyahay saas manaa yacni wuxuu ku tilmaamayaa saxaabada iskhilaafkoodii arrin qaali ahayd oo xataa xoolaha qaaligaa ka qaalisan saasuu ku tilmaamaya cumar bn cabdilcasiis hadalka cumar bn cabdilcasiis waxa la yidhahda waxaa tacliiqiyey ninka la yidhahdo alqaasim maxamed oo wuxuu yidhi laqad acjabanii qawlu cumar bni cabdilcasiis cumar bni cabdilcasiis hadalkiisu waa cajabiyey buuyi oo uu yidhi maa uxibu ana asxaaba rasuuli lahi sal ly slam yakhtalifuu ma jeclaysteen saxaabada nebigu inaysan iskhilaafeen yacni inay iskhilaafaan waan rabay wey macnaha ayb liannahu low kaana qawlan waaxidan kaana annaasu fii diiq hal hadal hadduu ahaan lahaayo hal hadal isku wada raaci lahaaye dadku cidhiidhi bay geli lahaayeen ummadda cidhiidh iyo xaraj bay geli lahayd buu leeyahy wa inahum a'immatun yuqtadaa bihim waa aimmo madax hogaamiyaal diineed oo lagu dayanayo weeye saxaabadu falow akhada axadun biqowli rajulin minhum kaana fii saca hadduu ruuxu mid iyaga ka mida ah hadalkiisa qabsado dee waa sacnimuu ku sugan yahay haddiise laakiin hal meel ay wada mari lahaayeen meeshii cidhiidhi bay ummadda ku noqon lahayd sidaasuu leeyahay hadalladaasoo dhan waa hadallo sugan wey macnaha jaamicu ah, bayaan alcilmi iyo keyrkii ayay ku imaanayaan hadallada noocaasa oo muxuu ahaa ibnu cabdilbar hadalka noocaasa marka oo ka soo arooray culimmada selafka qaar ka mid ah ayuu ku salaysan yahay hadalkan imaamku uu leeyahay muxuu ahaay ina alikhtilaafa fi lfuruuci raxma halkaasuu ku salaysan yahay oo hadalku hadal isagu uu bilowday maaha waa looga horreeyey laakiin maxaa laga wadaa way su-aasha maxaa laga wadaa alimaamu malik iyo leyth ibnu sacad waa laba imaamu waay imaamu ahli masra waay leyth maaligna waa imaamu ahlilmadiina waxay dhihi jireen ayaguna siday dadku leeyihiin ma aheen oo iskhilaafkii saxaabada saca ku sugan hadalkaas sax ma aha bay dhihi jireen laysa kadalika bay dhihi jireen inamaa huwa khata'un wa sawaab inamaa huwa khata'un wa sawaab saxaabadu iskhilaafkoodii kulli sax ma wadaah waxna qaarkoodna waa khaldameen qaarna waa saxsan yihin oo masalada markay laba saxaabi isku khilaafaan ninna uu yidhahdo masalan waa xaaraan ninna uu yidhaahda mehe xaaraan meehe way bannaan tahay labadooduba sax ma wada noqon karaan ilan xaqu waa mid sooma xaqu waa mid saas daraaddeed waxay leeyihiin saxaabadii nebiga hadday iskhilaafeen kulligood sax bay wada ahaayeen oo kaad qabsataba waa sax hadalkaas sax maaha bay leeyihin leanna waxa weeyaan innamaa huwa khata'un wa sawaab midkoodna waa saxmay oo xaqii buu asiibay ka labaadna waa gafay wuu ijtihaaday laakiin waa gafay sidaas daraaddeed hadalku sidaasii loo dhigay ma aha bay leeyihin hadalkaa marka saxaabada ay dhaheen oo waxaan dhihi lahaa yani laga soo guurinayo muxuu ahaay taabiciinta laga soo guurinayo waxaa laga wadaa bay leeyihiin culimmadu ijtihaadkoodii saxaabadu ay ijtihaadeen ijtihaadkoodiina uu iskhilaafay ayaa ummadda naxariis u ahoo inta iyaga ka dambaysana waxaa u furan inay ijtihaadaan ijtihaadkooduna iskhilaafo masalatu lijtihaad marka iyo culimmadu inay ijtihaadaan dadaalaan maskaxdooda ka shaqaysiiyaan nusuusta inay la soo baxaan oo fiqi kala soo baxaan isku dayaan inay ku dejiyaanoo ku tansiiliyaan waaqic mucayana isku dayaanoo ku ijtihaadaan ijtihaadkooduna iskhilaafo taasi saxaabaday ka soo jeedaa arrin ilaahay banneeyo weeye tabaaraka wa tacaala oo naxariisa ah. marka min hadihi alxayfiya bay naxariis ka tahay bay leeyihiin oo ijtihaadkoodii wuxuu furay inay culimadii ka dambaysana isku khilaafi karto intay ijtihaadda iskhilaafi karayaan macna hadal macnaha ku dhow waxaa iskale ninka la yidhahdo alimaam ismaaciil alqaadi ayaa iska iskale ibnu cabdilbarna aad buu ugu bogay oo waxa uu hadalkiisu ahaa inama tawsicatu fi ikhtilaafi asxaabi rasuuli illahi sal ly wasalam tawsicatun fi ijtihaadi rayi saxaabadii nebiga sal alay waslam iskhilaafkooda tawsicada ku jirtaaye waa tawsico oo ra'yigoodii ay ijtihaadeen ah ijtihaadkii ra'yiga tawsicadu halkaasi ku jirtaa buuri fa ama an takuuna tawsicatan lian yaquula annaasu biqowli ah waaxidin minhum min gayri an yakuuna alxaqu cindahu fiihi falaa falaabu tawsicadu macnaheedu ma aha mid iyaga ka mida oo khilaafay xaqiina uu ra'yigiisa garab maray in layska raaco oo la yidhaahdo tawsico wey sidaa lagama wada buuli saas way macana way iskhilaafeen soo ma mid baa daliilkii ka qarsoomay sibuu ku ijtihaaday mid baa daliilkii haya kaa daliilka hayaa saxsan soo ma kaa deliilkaas hayana wuu saxsan yahay kan daliilkii garab marayna in la yidhaahdo haddaad ra'yigiisa qaadato waa tawsicoo waad iska raaci kartaa sidaa lagama wada buu yidhi walaakin ikhtilaafuhum yadullu calaa annahum ijtahaduu fakhtalafuu laakiin ikhtilaafkooda wuxuu ku tusayaa inay ijtihaadeen oo dadaaleen dadaalkiina uu nin walba meeshii la qumanaatay mariyey wa kadalika inay ummadda ka dambaysan oo u furantaho culimmada inay ijtihaadi karaan oo iskhilaafi karaan halkaa wey meesha tawsicadu ay kaga jirto laakiin macnaheedu ma aha ninkii ra'yi marayba oo meel marayba haddaad iska dabagasho waad saxsanta xataa daliilka ha khilaafsanaado aayadda ha khilaafsanaado xadiiska ha khilaafsanaado marba haddii uu yacni sheekh muctabara yah ra'yigiisa haddaad iska dabagasho waa sax saxaabi hadduu yahay haddaad iska raacdo waa sax saa lagama wado oo taas macnahaasi sax ma aha buu leey ibnu cabdilbar caleyhi raxmatullah ayaa hadalkaa tacqiibiye oo wuxuu yidhi kalaamu ismaaciila haada xasanun jiddan buui alimaam ismaaciil ismaaciil alqaadi hadalkiisaas uu sidaa ku fasiray waa aad buu u fiican yahay hadal aad u fiican waa waa tafsiir aad u fiican way macnaa sidaas weeyaan isla sidaa lafteeda ayaa waxaa taqriirinaya alimaam abu isxaaqin shaatibi isxaaqin shaatibi isagana saasuu taqriirinaya maxaa soo baxaya marka maxaa waxaa soo ka dambaysay dhinac marka laga fiiriyo waa naxariis dhankee buu naxariis ka yahay in ilaahay ijtihaadka u ogolaaday nin walbana wixii markaa uu diin u diin ula muuqda inuu qaato hadduu kafana uu ajir ku leeyahay hadduu asiibana inuu laba ajir ku leeyahay dhankaasi waa naxariis fududayn rabbi weye tabaaraka wa tacaala uu fududeeyey taasi waa mid mid labaadee iyadana dhinac kale marka laga fiiriyo iyadana imaan karta waxa weeye culimmadu markay ijtihaadaan oo ijtihaadaadkoodu kala bedelnaado kama madhna masaalix ummadda usoo noqonaysa masaalixdaasi waxay noqon kartaa masaladu haddii ay nas leedahayna oo ama aayad qur-aana ku caddahay ama xadiis ku cadyahay khilaafka galay wax ka soo qaad ma lehe waa in aayadiyo xadiiska loo noqdo ra'yiga khilaafayna la tuuro hadday mas'aladu ay tahay mas'ale ijtihaadiya oo aragtidu ku kala bedelnaan karto ama naskiibaaba fahamkan keeni kara sidana loo fahmi karaa sidana loo fahmi karaa ama naskiibaaba sugnaantiisa laysku haystaa ama mas'aladiibaaba meeshay hoos tegayso laysku khilaafsan yahay waxaa la yidhaahdaa waa ijtihaadka saa'iqa baa la yidhahdaa waa ijtihaad socon kara waa ka noocaasoo kale hadduu yahay ummadda dhanka faa'iidadu uga soo noqon karta waxaa sheekh hebel sidanuu yidhi sheekh hebelna sidanuu yidhi waxaa laga yaabaa waqtiyada qaarkood inay timaaddo mid iyaga ka mida ra'yigiisii inuu ummadda ku adkaado marxalo mucayan ah ama daraf mucayan ah ama xaalad mucayan ah oo waxaa imaan karta uu ummadda ku adkaan karo ra'yiga shaafici inay qaataan markaasaa waxaa suuroobi karta inay helo abu xaniife ra'yigiisa oo duruuftan markan muslimiinta haysata la socon kara masaladuna waa masalo ijtihaad aqbali karta waay abuubakar baa yidhi cumar baa yidhi cumar iyo abubakar waa iskhilaafeen munaasabad mucayana waxaa dhici karta ra'yiga abubakar inuu yusrigiiyo fudaydka ku jiro maanta waaqica muslimiinta ama darafka markaa taagan inuu isagu la jaanqaadi karo kanna inuu adagiiho culays galo lidaraf mucayana ama sabab mucayan marka ikhtilaafkooda gudihiisii ayay ummaddu ku dhex jiraysaa laakiin maxaa munaasib ah maxaa maanta la socon kara maxaa duruufta la jaanqaadi kara maxaa u fudud dhankaa marka laga fiiriyana haddii uu hal mid noqon lahaa cidhiiri buu ummadda ku noqon lahaa dhankaa marka laga fiiriyana cidhiiri buu ummadda ku noqon lahaa oo macnaha waxa weye waa midda alimaamu muxuu ahaayey eh, axmed caleyh raxmatullah alimaamu axmed ayaa waxaa nin baa u yimid kitaab buu alifay ninkaasi kitaabka wuxuu ku magacaabay kitaabu likhtilaaf magacaasuu bixiyey kitaabu likhtilaaf buu ku magacaabay imaamu axmed wuxuu ku yidhi kitaabu likhtilaaf ha dhihina kitaabu saca dheh kitaab asaca kitaabkii waa sacnimada kitaabu likhtilaaf ka dheh muxuu ka wadaa marka wuxuu ka wadaa yacni ikhtilaafkan a'immadu masaa-isha ijtihaadka ay isku khilaafeen magaca ikhtilaaf ha dhihine tawsica ummadda ugu jirteen kitaabu saca ku magacaw buuri masaladaas wey masalada uu sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ku taqriirinayo kitaabkiisa majmuucu lfataawaga ruuxii raba waa u laban karaa muxuu ahaye meshan ila yaallaan laba dhowr meelood buu kaga hadlay lakiin intaan hadda hayo wuxuu kaga hadlayaa wuxuu kaga hadlayaa majmuuc alfataawaga mujalladka lixaad safxada shan boqol iyo laba ilaa shan boqol iyo afar wuu kaga hadlayaa ayib marka ciddii rabto u noqon kartaa maya waxaan dhihi lahaa majmuucu alfataawaga mujalladka soddonaad mujalladka soddonaad toddobaatan iyo sagaal ilaa sideetan iyo mujalladka afariyo tobnaad boqol konton iyo sagaal ilaa boqol iyo lixdan ayuu kaga hadlaya sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat murtidu marka waxa weeye iyo warka gabagabadiisu ikhtilaafku sidaasi marka loo dhigo qaabka loo fasiro masaa-ishuna ay tahay masaa-isha ijtihaadiga ah a'immadii iyo saxaabadii khilaafkoodii wax mushkila a male lianna shaaricaaba taqriiriyeyba shaaricaaba taqriiriyey nebigoo nool salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa saxaabadiisu intay masaa'isha noocaasa ku kala aragti gedisnaadeen ayuu nebigu haddana taqriiriyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh masalan xadiidkii fi saxiixa ku yimid xaadisadii dhacdadii nebigu dhihi jiray laa yusalliyanna axadun ila fii bani qurayda soo maaha ah, yacni salaada casarka yuusan ruuxna ku tukanin ilaa ree bani qurayda mooye salaada casarka reer bani qodobe meelaan hayaa lagu tukan saxaabadu waa dhaqaaqeen salaadii casarkaa dhexda ku qabatay iyagoo sii socda way iskhilaafeen marka waxay isku khilaafeen fahamkii hadalka nebiga sal alay aslam war nebigu waa kii ina yidhi reer bani qurayda meelaan ahayn yaan lagu tukanin casarkee muxuu ka waday hadalkiisa qaar waxay yidhahdeen dee wuxuu ka waday ha la dadaalo unbuu ka waday mooye oo degdega oo dadaala mooye salaada casarkii oo wakhtigeedu soo galay dibdhiga kama wadin dhexdii iyagoo sii socda salaaddii baa qabata way tukadeen kuwaasi qolana waxay yidhahdeen war nebiga hadalkiisa daahir wey waa cad yahay muxuu ku cad yahay reer bani qurayda ka hor la tukan maayo ina wadiya salaadbaa waktigeedii soo galay de nebigii shaaric ahaaye sharci uu kusoo degay baa ina halkaas ka hor aan tukanina waa iska socdeen iyaguna ilaa meesha ay ka oo salaaddii ay dib dhacday oo labadii qolo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midna ma eedaynin qoladii dhexda ku tukadayna lama eedaynin qoladii soo dibdhegay oo gadaal ka tukatayna lama eedayn soo ma shaaricii baa marka wuxuu taqriirinayaa masaa-isha noocan oo kale ah in aragtidu ku kala duwan kar duwanaan karto saxaabadiisiibaa ku ijmaacay oo markuu nebigu geeriyooday kadib salawaatu rabbi wasalaamu calayh inta mas'ale ee abuubakar iyo cumar ay ku kala ra'yi duwan yihiin xad male cusmaan iyo cali iyo saxaabadii kale iyo ibnu cumar iyo ibnu cabbaas iyo caaisha iyo inta ra'yiye isku khilaafsan yihin inta masale isku khilaafsan yihiin xad male sooma yani waxa weyaan way kala gedisan ayagoo ra'yiga ku kala gedisan ayaa haddana maca daalika ay sidaasi ku taqriiriyeen kuna jirtay aynan isku dayinna inay khilaafka noocaasoo kale ah baabi'iyaan oy afjaraan mama suuroobi kartaba dhankaa marka laga fiiriyo waa masale shaaricuna taqriiriyey saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim camal ahaan mas'alo jirtay wakhtigoodii way ahayd caan ah sidaasay marka masaladu ku jirtaayo ijtihaadaadka saxaabada iyo culimmadii ka dambaysay masaa-isha ijtihaadka aqbali kara ay isku khilaafeen oo ku kala aragti aragtigedisan yihiin ceeb ma aha ceeb ma aha bal waa ilaahay tabaaraka wa tacaala arrinuu ummaddan u furay una ogolaaday inay aragtidaa ku kala gedisnaadaan koodii gafana uu ajir leeyahay koodii saxana uu leeyahay laba ajir leeyahay sidaasaa marka laga wadaa faina alikhtilaafa fi lfuruuci raxmatun macnahaasaa laga wadaa ayib macnahaasaa laga wadaa wailaa asalka waa kaan soo tilmaanay ah. shardi waxaa ah ikhtilaafku wuxuu noqonayaa uusan dhib lahayn masaa noocan oo kale laysku khilaafo waxaysan dhibaato uusan lahayn markii aan laga badbadinin xaquna uusan qarsoonin bishari cadamu khafaa alxaq xaquna waa inuusan qarsoomin shardiga labaadna waa in aan xadgudub iyo baqyi laga dhalinin xadgudub iyo baqyi maxaan ka wadnaa mas'alo lagugu khilaafi karo a'imadiina ku kala aragti gedisnaayeen hadduu lagugu khilaafoo lagaaga aragti gedisnaado dadka ha ku xadgudbin ha dulminin ha caayin ha aflagaadaynin ha qasbin xoog ha ku jiidhin haddaad dood iyo eh, muxuu ahay niqaash cilmiya iyo nasiixa iyo way ka furan tahay laakiin ilaa wa ilaaba kayga soo raac haddaad dhihi weydo haweenay la taabto waysada waa jebisaa oo aad tidhaahda ma jebiso mujrim baata dilawata haddaad tidhaahda hilibka geela weysada wuu jabiyaa haddaad tidhaahda diin kalaad la timid waa in lagu soo qabto warukaani saas ma aha masaa-ishani saxaabadii bay dhex yaalleen a'immadii ka dambaysay bay dhex yaalleen baqiyiina ma jirin xadgudubna ma jirin laysmana dulmin jirin layskuma dagaalami jirin layskuma xadgudmi jirin ra'yigaaga iyo wixii diin ahaan kuula qumanaada ahlan wa sahlan marxaban kaa kale wixii la xoog bato maadaama muahal uu yahay ehel u yahay inuu ijtihaado ama mid ijtihaaday wixii uu weydiiyo diin uu ugu sheegay inaad kula dagaalanto ma aha waana mas'alada ay culimmadu qabaanoo isku waafaqsan yihiin oo yidhaahdaan laa inkaara fi lmasaa'il alijtihaadiya allatii yasuuqu fiiha alijtihaad masaa ijtihaadiga ah ee a'immadu isku khilaafeen ijtihaadkuna ka furan yahe lagu ijtihaadi karo layskuma inkiro saasay u jirtay walaalana lagu ahaa saasay u jirtay laysla ogolaa saasay u jirtay sheekh iyo ardan laysugu ahaa mana la xasmin karo lama soo afjari karo lama soo afjari karo waxaan loo soo afjari karin dadku ilaahay tabaaraka wa tacaala isku aqoon kama dhigin sooma allah tabaaraka wa tacaala dadka isku faham ma siinin oo awoodda fahamka ilaahay waa u qeybiyey nusuustii qur-aanka iyo sunnada inteeda badan waa waxaa la yidhahdaa waa daahiratu dilaala nas ma ah daahiratu dilaala waxaa la yidhahdaa waa hadal laba macno laga fahmi karo labada macnona mid ku xoog badan nusuusta mucdamkeedu dilaaladeedu waa daahir aragtidu inay isku khilaaftana way aqbali kartaa allah baa ka dhigay tabaaraka wa tacaala faa-idaa ku jirto inay culimmadu meeshaasi juhdi ku bixiyaan oo mashaqo ku bixiyaan oo ku dadaalaan oo ajir ka helaan oo faa'iidooyinka ku jiray ka mid ah. wabittaali wuxuu ka imaanayaa masaa-isha noocan oo kale ah khaladku wuxuu gelayaa markaad baqyi ka dhaliso ood adigu ciddii ku khilaaftay ku xadgudubto oo aada dulmido oo aad dadka ku qasabto ra'yigaaga in lagu raaco alimaamu maalik caleyh raxmat ullah ayaa haaruun rashiid ayaa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa kitaabkaaga muwaa ah. muwaa markuu alifay muwaa markuu alifay baa wuxuu yidhi waxaan rabaa kitaabkaaga muwaa ah in aan gaadhsiiyo magaalooyinkii waddanka intiisoo dhan aanan ka dhigo kitaabka dadku ay raacayaan wixii isaga khilaafsanna inaan meesha ka saaro kitaab dawladdu wadato alimaamu maalik wuxuu ku yidhi ha samayne maxaa yeelay dadkan magaalooyinka iyo gobollada cilmi baa gaadhay asxaabu rasuulillahi sal alay wasalam cilmigii nebiga ay ka soo guuriyeen qaar ka midaa gaadhay culimay leeyihiin oo culimmadoodiibaa si ugu fatwootoo u fahantay haddaad maanta tidhahdo hal kitaab baan idinku laaziminayaa dhib waxaan ahayn ka dhalan maayo ha yeelin buu ku yidhi soo ma marka mas'aladu waa masalo noocaas ma aha dulmiga waxaa wada marka masaa-isha noocan oo kale oo khaladka wada oo ay ku noqonayaan furqo madmuum ah waxay ku noqonaysaa markii uu yimaado ruux dhahaya haddaan kayga la qaadanin oon madhabkayga la marin oon ra'yigayga la yeelin oo ikhtiyaarkayga la qaadanin waa la lunsan yahay Ah, waa la luunsan yahay markaa way marka balaayadu dhacayso oo adigana lagu dhihi markaa dee adigana waad luunsanta oo markaa ay noqonayso inay yacni qoort laysla galo oo markaa furqo iyo ummaddii oo qaybsanto ay timaado markaa way ceebtu halkaasay ka soo gelaysa ceebtu masaa-isha noocana waxaa ka ka timaadaa baqyigii ka timaadaa inaad xaddeedii dhaafiso ka badiso aada isku daydo barnaamijka noocan oo kale inaad ula dhaqanto sida masaa-isha ijmaac oo kaleeto meeshaas way meesha dhibku ka yimaado waxaa kaloo dhibku ka yimaadaa in aada u tacasubto madhab mucayana oo isagana loo tacasubo oo tidhaahdo xaqu isagu ku egi wixii isaga khilaafsanna waa khaldan yahay halkaana iyadana waa ka yimaada tacasubkaasi marka waa midka isaguna wax fasaadiya sheekhii ra'yiga yidhi waa yidhi waa la qumanaaday masaladu siday la noqotay ikhtiyaarkiisuu noqday ardaygiisi baa ka dhagaystay saasuu ku faafay sheekhaasi madhabkiisa unbaa saxsan kaanagaa saxsan ayadana waa tacasub madmuum ah mas'aladana gaadhsiin karta ilaa heer furqa gaadhsiin karta waana midii ku dhacday muta'ahiriintii madaahibta madaahibtan aimadii markay tageen raggii ka dambeeye culimay ahaayeen rag dambo dib waxaa ka yimid marka muqallido aho madhabkiiba u haysta sidii nas oo kale sheekha hadalkiisiiba ula tacaamulahaya sidii nas oo kale oo madaahibtii ka dhigay sidii sharaa'ic afar oo kaleeto afar sharci oo kale ka dhigay dad noocaasa ilaa heer waxay gaadheen ay yidhaahdaan yaani gabadha xanafiyadda ah ninka shaaficigii ma guursan karo ah, ismaba gayaan waxay isu gey waayeen yani waxa wey laba diinood bay kala haystaa ismagayaan wadaad baa dib ka yimid oo wuxuu yidhi may way isgayaan anaa qiilkeeda haya inay isgayaan haye say isu gayaan wuxuu yidhi tanziilan laha bimanzilati ahli lkitaab buui gabadha shaaficiyadda ah haddaan xanabi ah waxaan ku guursan karaa waxay ka dhigahayaa sidii gabadh yahuudiyada ama nasraaniyad oo kale ilaa heer waxay gaadhay masaajidda qaarkood sida xaramkaoo kale inuu yeesho afar mixraab afar mixraab mixraab waxaa ku tukada shaaficiyada mixraabna waxaa ku jira xanafiyada mixraab mixraabna xanaabilada mixraabka afraadna waxaa ku jira mxuu ahaaye afartii madhab baa ku kala jira qolaba markooday aadaamataa markooday aqimataa waxooda waa u gooni qoladusii soma heerkaa markay gaadho mas'aladu ma aha marka mujarad masaa'il ijtihaadiyo fiqiya ma ahee diimaa laga dhigay sooma diimaan laga dhigay alis waay barigaa shishe baa waxay ka dhacday waa dhaweyd nin baa soo islaamay ninkii soo islaamay waxa isku qabsaday madaahibtii ma shaafici ma xambali waxaan dhihi laha xanafi annagana raac iyo annagana raac markaasuu wuxuu ihi war hal diin baan moodahay meesha anugu hal diin baan soo doontae maxay tahay muxuu ahaay masaajidan iyo na kala jiidanahay sida uu qorayo ninka iska leh yani maqaalka iska leh ruuxii inuu soo islaamo rabay diintii waaba ka noqday diin iyadiiba qoorta sidan iskula jirta anugu ma soo raadsanin buuli heerkaa waxaa gaadhsiiyey marka taqliidka indhahala iyo tacasubka la moodaya aqwaasha ahlulcilmiga iyo madaahibtii ijtihaadaadka laga dhigayo sidii nusuus oo kale loola dhaqmayo heerkaa hadday gaadhana iyaduna waa madmuum soo ma iyaduna waa madmuum sharcan heerkeedii dabiicigaa markay ku jirto dhib male dabiicigeedii markay ku jirto dhibaato male laakiin markii tacasub la geliyo maya laakiin markaasoo kale maxaa la samaynaya madaahibtii baa la tuuraya ma turaadkoodii baan tuuraynaa calashaani waa loo tacasubay miyaan u tuurayna xalku muxuu yahay markaasoo kale xalku wuxuu yahay khaladka galay baa laga saxayaa tacasubkaa meesha laga saaraya amaa turaadkii madaahibta ee fiqhiga ahaa loo tuuri maayo waa loo tacasubay loo gubi maayo looga guuri maayo turaaskii waa la reebi waa la baaqi yeeli laakiin tacasubka galay baa lala dagaalamaya sidaasaana nebigu laftiisu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadii magac ee sharciga ahaa ee muhaajiriin iyo ansaar soo ma ahayn a ah, muhaajiriin iyo ansaar soo laba magaco sharciga maaha oo qur-aanku isticmaalay labadii magac markii si khaldan loo isticmaalay oo yaa lalmuhaajiriin yaa lalansaar tolla ay muhaajiriinay tolla ay ansaaray masaladu markay ka dhacday oo laysqabsaday oo magacyadii laysku layn gaadhay nebigu muxuu yidhi sal lla alay waslam abi dacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum nabi sal lay waslam dacuuha fa inaha mumtina ah. mahabar jaahiliyada anoo idin dhex jooga daaya buu nebigu sal lla slam waxaan iska dhaafa way uraysaayeen marka lama dhihin maadaama muhaaji magacii muhaajiriin iyo magacii ansaar layskuba dili gaadhay oo khatarba lagu galay labada magacba hala tuuro lama dhihin qur-aankaba ha laga saaro miyaa la yidhi ya laakiin maxaa la yidhi labadii magac waa la baaqi yeelay arrintii meesha soo gashay tacasubka ahayd baa yaa la saaray oo lala dagaalamay oo nebigu meesha ka saaray salawatu rabbi waslamu caleyh wakadalika waxaa la mid a ah, masalan hadda e, soo nasabka ilaahay tabaaraka watacala ma taqriirin nasabka iyo abtirka a ah, shareecadaa sugtay waana laazim abtirka in la ilaaliyo haddana maca daalika abtirkii marmar baa inta loo tacasubaa laysku layni sooma dhul dhan baa lagu dumin dhiig baa lagu daadin waa laysku baabi sida soomaalidu maanta isku samaysta o kaleeto abtir iyo qabiil iyo dhalasho un maaha haddaan nidhaahno qabiilkii iyo abtirkii balaayaa ka dhacday e oo sanan buu noqday ha laga guuro maba la abtirsan karaba ma sax ba ah, abtirka ha laga guuro nin abtir sheegan kara ma jiro nin qabiil ku abtirsan kara ma jiro nin qabiil hebel dhigi kara ma jiro ha ah, ha la aaso god ha lagu rido waa horaa la aasay sax maaha sooma shareecadu waxay leedahay abtirku ha jiro laakiin tacasubka abtirka galay ha la saaro sooma abtirka ha laga saaro tacasubka galay shareecadu tacasubkay la dagaalamay in wixii laga dhigo shay walaa iyo baraa lagu dhiso oo dadka lagu dulmiyo taasaa la diidi laakiin qabiilo inay jirto abtir inuu jiro qaraaba inay jirto tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum waay qaraabadiinni iyo abtirkiinna ka barta waxaad qaraabada ku xidhiidhisaan qasab inuu jiro waayo mas'alada marka laysku khaldayo waxa weeye intimaa'aadkan iyo sheegashadani haddii ay gasho asal ahaan hadday mashruuc tahay oo ayna wax dhibaato a ah lahayn laakiin tacasub uu soo galo marmarka qaarkood waa in tacasubka lalaga dagaalamoo la saaro laakiin asalkii in la saaro ma aha asalkii shareecadu taqriirisay in loola dagaalamo isaga dhanba loo burburiyo calashani tacasub baa galay sax sidaana si laga bartay maaha shareecada lagama baranin saas way macana masaladu marka inay xuduudda yeelataa loo baahan yahayo qadaayaadka noocaasoo kale ijtihaadiga ah dabeecaddii ay lahayd cinda salaf waa inay yeelato haddaad ka badbadisood isku daydo dadka dhan inaad hal racyi ka wada dhigto kaad adigu qabtana lagugu wada raaco masaa-isha noocan oo kale ah fasaadkiiyo dhibkiiyo dulmiga adaa wada meeshaad isleedahay waxaa jamci baad wax kharibaysaa mana ururin kartida dagaal unbaad geli dagaal daakhiliyo dadka dhexdooda unbaad gelin mooye laakiin marna ma suuroobi karto ilaahayna kamama dhigin tabaaraka wa masaa-isha noocan oo kale ah, ummaddu inay hal ra'yi ka wada yeelato ma suuroobi karto laakiin xuduuddeeda iyo dawaabiddeeda iyo shuruuddeeda iyo in la ilaaliyo sidaana ay u furnaato culimmadu ijtihaadaan ninkii kala rajixi kare kala rajaxdo sidii uu maro oo markaa daliilku tuso uu qaato caamada iyo dadka muxuu ahay aan markaa iyagu waxba miisaami karaynin ay culimmadooda weydiiyaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun culimmadu waxay u sheegaan ay diin ka dhigtaan sidaas ayaa masaa-isha noocan oo kalea lagu daynayaa sidaa hadday tahay dhib male marka way soo ahaan jirtay wayna ahaan doontaa mushkilana ma keenin mana keeni doonto sidaas man macnaha haddii laga wado marka dhibaato male fa ina alikhtilaafa fi lfuruuci raxmatun saas man dhib male markaas wlmukhtalifuuna buu sheekhu kuwa iskhilaafsan fiihi arrinkaa dhexdiisa isku khilaafsan ah, fiihiya muxuu ka wadaa bimacnaa fi lfuruuc waalmukhtalifuuna kuwa iskhilaafay fiihi kaa dhexdiisa maxmuuduuna kuwo la ammaanay weeye oo la mahadiyey kuwa lagu mahadiye weeye fi ikhtilaafihim iskhilaafidooda musaabuuna kuwo lagu abaalmarinayo weeye fi ijtihaadihim ijtihaadkoodana dhexdiisana waa kuwo lagu abaalmarinayo wa wlmukhtaliquuna fiihi maxmuuduuna fi ikhtilaafi muxuu ka wadaa bimacnaa wuxuu ka wadaa markay iskhilaafaan oo masaa-ishan axkaamta iyo furuucda isku khilaafaan nin walba wixii xaq uu u arkana uu qaato labadooduba waa ammaanan yihin midna ma cayna ayb ijtihaadkoodana waa laga abaalmarinoo mid walba abaal buu leeyahy waxay ku salaysan tahay xadiidkii ida ijtahada alxaakimu faakطa'a falahu ajrun waida ijtahada faasaaba falahu ajran ah, mujtahidku hadduu dadaalo oo dadaalku la khaldamo ajir buu leeyahy ma khaladku ajir ku leeyahy ya ijtihaadkuu ku leeyahy dadaalka uu bixiyey oo uu ku bixiyey xaqa hel dadaalkaasaa ilaahay ajir ku siinaya khataa iyo gafka natiijadii ka soo baxdee uu ku gafayna waa macfi ilahay tabarak wa tacala umaras ka asiibayna oo xaqa helayna asaguna waa ma'juurun biajrayn laba ajir labada ajir dadaalkii ajir buu ku leeyahay dadaalkiisii inuu asiibayna ajir buu ku leeyahy sooma marka sidaas waaye culimada mujtahidiinta a ah marka dhammaantood dariiqaa saxda a ah ku ijtihaaday kulligood sax ma wada ah oo ra'yiga dhahaya kullu mujtahidin musiib oo bacdu ahlicilmi ay qabaan sax maaha mujtahid kasta labadan iskhilaafsan mid walba waa saxsanya midbaa wuxuu leeyahay hilibka geelu weysada waa jabiyaa midna wuxuu leeyahay ma jabiyo wadaddada qaar baa waxay leeyihiin kana saxsan kana saxsan kana garle kana garle laakiin sax maaha sida sawaabka waxa weeyaan almusiibu waaxid waathaani mukhti soo ma hal mid baa asiibay xaquna waa mide laba noqdo ka labaadna waa gafay isla xadiidka nabigaa ku cad sal la alay aslam oo ah yani waxa weeyaan ida ijtahada fa asaaba sooma dhihin waida ijtahada fa akhta'a midkoodna waa mukhti midna waa musiib isana waa taa oo labadoodu waa wada saxsan yihiin dhihi mayno laakiin waxaan leenahay labadooduba mid eedaysani ma jiro mid eedaysan oo caayan ma jiro nin walba dadaalkiisuu bixiyey dadaalkiisu meeshuu la gaadhayna diin buu ka dhigtay oo diin ahaan la qumanaaday sidaas daraaddeed intaa ka badanna maba kari karaba soo ma laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha intaasaa tabartiisa ah. intii hadduu dadaalayna dee maxaad ku eedi marka wax lagu eedo male marka waa maxmuud waana majuur waa maxmuud waana majuur laakiin maxaa la rabaa waxaa la rabaa markii uu xaqu kuu cadaado waad dadaashay waad ijtihaaday waad baadhay sidanaa kula qumanaaday sidaa kula qumanaaday baa la rabaa inaad diin ka dhigato ma baadhi kartid ma kala rajixi kartid kutubta meelaad u raadiso ma taqaanid caamay baa tahay ama taalibulcilmi waxaa tahay mubtadi oon wax badan u baxsanayn markaa waxaa lagu leeyahay weydii cidda aad aqoontiisa iyo alla kacabsigiisa ku kalsoonto culimadaa weydiiye wuu kuu sheegay soo maa saa yeel buu ku yidhi sidaa ka dhigo intaa ka badan ma awoodi kartid saas ma ayib gadaal dambaa waxaa kuu caddaaday inaad khaldanayd sheekhaaguna khaldanaa ama sheekha laftiisii baa daliil loo keenay nas baa la hordhigay wixii inuu khaldanaa baa usoo baxay markaasoo kale maxaa la rabaa marka ya waxaa la rabaa inaad soo noqoto ah, anaa idhi waana saan u idhi socon mayso markaa way markaad aasimka noqon doonto dembiilaha noqon doonto wixii hadduu kuu caddaado dariiqaagii inuu khaldanaa kuu caddaado wax kaa qarsoomay lagu tuso markaa meeshaadii ha ku dheganaanine xaqa raac adigii sheekha intaad weydiisay uu kuu sheegay haddii sheekh kaleeto uu aada hesho oo mas'aladii aad daliil kale iyo nas kale iyo si kale kuugu caddaato sheekhii horeed weydiisay tiisii ha wadan inay ka tagto maxaa la rabaa mar walba inaad meesha xaqu u wareego aada ugula wareegto taduuru xayu daara addaliil meeshii kolba daliilku u wareego rujxaantu u wareegto meeshaasaa la rabaa inaad u wareegto xaq raadis markaa laakiin haddaad tidhaahdo sheekh annagaa sidaa yidhi ama waan soo gaarnay ama culimadannadu miyay khaldanayd a sheekh intaasoo kunba intaasoo sanaan kusoo dhaqmaynay de miyaan khaldanay diinta cusubee soo baxday maxay tahay ku leeyay a sidan ka maqli jirnay de miyaanu khaldanna war meehe culimadu tabartoodii baa intaa ahayd intaasaa awooddooda ahayd wax kaleeta haddaad hesho oo ku tusayo cad inuu culimmadu khaldanayn dan ha ka gelin culimmada ee daliilka raaca waxaa kuwa caddaaday diin ka dhigo saasaa la doonaya macnaha ayib waalmukhtalifuuna kuwa iskhilaafsan fiihi dhexdiisa maxmuuduuna kuwa la mahadiyey waa fi ikhtilaafihim iskhilaafidooda ay iskhilaafeen waa ku mahadsan yihiin waa kuwa lagu mahadinaya waay lanna maxaa laysugu loogu mahadinayaa liannahu saabirun can ijtihaad saas way macana wuxuu ka soo fulay iskhilaafkaasi ijtihaad buu ka soo fulay dadaalay bixiyeen buu ka soo fulay xaq raadis buu ka soo fulay hawo raaciddeeda kama soo fulin wuxuu ka yimid oo natiijo u yahay dadaal ay bixiyeen ayib musaabuuna kuwa lagu abaalmarinayo weye fi ijtihaadihim ijtihaadkoodaasina mid lagu abaalmarinayo weye hadday gafaana hal ajir hadday saxmaanna laba ajar wakhtilaafuhum iskhilaafidoodu raxmatun naxariis weeye waasicatun oo guda weyn waittifaaquhum iswaafaqidooduna xujatun xujo weye qaaficatun oo goynaysa uusan hadal ka dambaynaynino wax walba jaraysa w xujo go-an wa xujo go-an wey macnaa ayib waan ka soo hadallay ikhtilaafuhum raxmatun waasica ilaaqaasi sax ma aha baynu nihi sooma wasawaab sida cabdullahi bn mascuud uu yihi waxa weeyaan alkhilaafu sharun ah, asalka khilaafku waa shar asalka khilaafku waa shar laakiin goormuu noqonayaa ikhtilaafka a'immadu naxariis waasica uu noqonayaa jawaanibtii aan ka soo sharaxnay jimacyadaa marka la fiiriyo ama ictibaaraadkaa la fiiriyo ayuusan wax dhiba lahayn ummaddana laga yaabo inuu nacfi u keeno furqana keeni maayo oo furqada iyo ikhtilaafka marka la kala qaado hadduusan furqo keenin wax dhiba maleh waana soo jiray ilaa xilligii saxaabada waana jiri doona ilahayna tabaaraka watacaala shaaricuna waaba taqriiriyey in wujahada nadurku saa u kala gedisnaan karayaan ikhtilaafuhum raxmatun waasica waittifaaquhum xujatun qaatica wuxuu ka wadaa wakhtilaafuhum xujatun qaatica haddii ay iswaafaqaan oo isku raacaan shay ummadda nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa laga wadaa culimmada mujtahidiinta ee ummadda laga wadaa oo ummadda nebiga sal ly slam xukun sharciga hadday isku raacaan waa xujo aan daliil kale u baahnayn iswaafaqidoodaas baa nas yaa daliil ah oo waxaa laga qaadanayaa xadiiskii nabiga sal alay wasalam uu dhihi jiray muxuu ahaaye ummaddaydu kuma kulanto dalaalo kuma kulanto laa tajtamicu ummatii calaa dalaala shay baadi ah oo khaldan ummaddaydu isku waafaqi mayso saas maana qasab hadday ummaddu shay isku raacdo oo culimmadeeda mujtahidiintii shay ay isku waafaqaan shaygaasi inuu sax yahay waxaa daliilu aba iswaafaqidooda qur-aankana aayado ka mid ah waa loo daliishay oo allah tabaaraka wa waa ku yidhi waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawalla sooma wanusulhi jahannam jidkay mu'miniintu isku raaceen jidaad ahayn ruuxa mara jidkay muminiintu isku raaceen waa jidkaas ay isku waafaqeen sidaas culimada qaar ka mid a ah ayaa u daliishanaya marka ijmaacu waa daliil laakiin ijmaaca kee wey ijmaaca kee waaye culimada qaar ka mida ah waxay qabaan waana sida uu ibnu xasmi iyo sheikhulislaam iyo ay rajaxayaan ijmaaca muctabarkaa ee suuroobi kara waa ijmaacii saxaabada wixii intaa ka dambeeyey ummaddu way ballaadhatay culimmaduna waa kala fogaadeen inay mas'ale isku waafaqaanna in la ogaadaayo ma fududa intay urursanaayeen mas'alada inay isku waafaqsan yihiin waa la garan karay masaladu hadday faafto wax wax ka yidhaahdo oo sida ay u faaftay si ka gedisan u yidhaahdana la waayo markaasi waa la dhihi karaa way isku raaceen laakiin hadday culimmadii kala fogaadeenoo midna uu aaday muxuu ahaayey eh, undulus iyo yurub midna umasha iyo muxuu ahaayey afghanistan iyo aasiyada fog uu ka dhacay midna uu jasiiratul joogo inay iswaafaqsan yihiin dadka noocaasa culimmada halkaa kale joogta see lagu garan waay qaar baa marka ka dooday waxay leeyihiin ijmaacu wuxuu suuroobi karay xilligii saxaabaday saxaabadu uruursanaayeen qaarna waxay leeyihiin ma ahe kadib xataa waa suuroobi karaa dhankaasi laga doodaya waa xagga imkaanka waa suuroobidda waa laakiin hadduu suuroobo si uu ku suurooba oo uu guntamo ijmaacaasi waa xuja qaaica xujo go-an waay xujo go-an waay bal cidda khilaaftaay cidda khilaafta ijmaac go-anoo culimmadu isku waafaqday cidda khilaafta oo garab martaay culimmada qaar baa tilmaamaya inuu yani diin ahaan khatar gelayo oo halisu gelaya macnaha sidaas weyan marka waittifaaquhum iswaafaqidoodu xujatun xujo wey qaaficatun oo go-an wey ama goynaysa hadal iyo muradhoona jaraysa wey macnaha meesha iyadaa waxaa baraarujid mudayadana marar fara badan waxaad arkaysaan waxaa badan sheegashada ijmaaca sheegashada ijmaacu aad buu badan yahay oo maalan dadka qaar baaba waxay ijmaac u yaqaanaan afarta madhabood waxay isku waafaqaan ijmaac bay dhahaan saxna maaha sax maaha afarta madhabood hadday iswaafaqaan iswaafaqidoodu ijmaac maah waa koox culimadii ka mid oo masalo isku raacdaya waxaa dhici karta inay khilaafaan culimada qaarkood sawri oo kalaa khilaafi oon ka sahlanayn afarta imaam leyt ibnu sacd oo waxaa khilaafi kara aan ka dhicin afarta imaam bal uu imaamu shaafici yidhi alleytu afqah min malik buuri leyt ibnu sacd baa ka faqiihsan malik buuri waxaa la yidhahdaa waa culimada asxaabulmadhab saaxibu lmadhab buu ahaa laakiin madhabkiisu sida afarta imaam madaahibtoodoo kale uma faafin laakiin nin muxadita oo faqiiha oon sahlanayn buu ahaa leyt ibnu sacd isla waktiyadoodii buu ahaa waxaa ka mid ah alimaamu lawsaaci imaamu ahli shaam shaam fiqigiisa ninka fiqigiisu shaam ku faafay isagana imaam mujtahid u ahaa oo ikhtiyaaraad leh oo madhab leh sida aimadan oo kale waxaa ka mid ah alimaam yani eh, isxaaq ibnu ibraahim yani ibnu rahwiya oo isagana ikhtiyaaraad leh aan caadi ahayn marka macnaheedu ma aha itifaaq macnaheedu ma aha afarta imaam hadday israacaan masaladu waa ijmaac maaha sidaas dad baa u fahamsan bal culimmada qaarkood baa saa u taqriiriyey walilasa culimmada qaarkood baa waxay u taqriiriyeen kutubtooda ku qoreen afarta imaam waxay isku raacaan waa ijmaac waa masalo khalad ah min alasli bay khalad ka tahay bal waxaa laga yaabaa afarta imaam iyo keyrkood intay israacaan inuu khilaafo daahiriyadu inay khilaafaan oo daahiriyadu ka xoog bataan sooma suuroobi karto a ah, daahiriyadu inay khilaafaan baa dhici karta xaquna ayaga ma jiro mas'alada cibradu marka ma aha afar imaam baa israacay iyo shan baa israacay cibradu ma ahee cibradu waxa weye maxay deliishadeen daliilkuse see u xoog badan yahay dhankeebaa rajaxan ictibaartu waa taa marba hadduu khilaaf mas'alada galo muhimadda waxaa la siinayaa dhankee xoog badan laakiin ma aha in la yidhaahdo yani waxa weeye e, imaamkaa isku aimadaa isku raacay aimadaa isku raacay isku raacidoodaasi dhib male laakiin ijmac ma ijmac ahaana loola dhaqmi maayo oo sidaasi sax ma ayib imaamku marka wuxuu yidhi nas'al allaha an yacsimana min albidaci waalfitna alimaam e, axmed ibn xambal caleyh raxmat ullah ayaa waxaa ka sugan inuu dhihi jiray man iddaca alijmaaca faqad kadab ruuxii ijmac sheegta been buu sheegay buu dhihi jiray wamaa yudriihi ana annaasa ikhtalafuu aw kama qaal maxaa ogeysiiyey dadku inay iskhilaafeen adi maxaa ka ogtahay in la iskhilaafay markaad loo soo horfadhiisanayso waa ijmaac marka wuxuu ka wadaa imaamku ma aha ma inkirsana ma diidana ijmaaca iyo inuu xujeya laakiin wuxuu ka hadlayaa imkaaniyadiisa suuroobidiisa wuxuu ka hadlayaa markaad ijmaac inuu masaladu tahay sheeganayso waxaad fiican inaad hubiso inay ijmaac hubi aad bay uga taxadaraan culimada qaarkoodoo sida imaamu shaafici oo kaleeto iyo culimo badani waxay yidhahdaan meeshaasoo kaleeto laa aclamu fiihi khilaafan ixtiyaadkaasay qaataan laa aclamu fiihi khilaafan masalada khilaaf kuma ogi soo ma kala fududa inaad tidhahdo waa ijmaac iyo khilaaf kuma ogi ah. alimaam ibnulmundir oo kale wuxuu dhihi eh, yacni waxay isku raaceen dadkaan cilmiga ka soo guuriyey shuyuukhdaydii aan cilmiga ka soo guuriyey een cilmiga ka xifdiyey waxay isku raaceen soo maari waa ixtiyaad marka meelahaasoo kaleeto ixtiyaad baa la maraa waxaa kaloo iyadana aada u kala gedisan mas'alada ijmaaca iyo itifaaqa iyadana waa masale u baahan inaad ku baraarugtaan ijmaac iyo itifaaq in badan waa kala duwan yahay culimo badan waxay u isticmaalaan itifaaqa markay isku raacaan culimo markaasi afarta madhab oo kale ama koox culimo oo kale markay isku raacaan ittafaquu bay ku leeyihin ittafaquu marka ha u qaadanan ajmacuu ha u qaadan oo ijmaaca iyo itifaaqu marar fara badan isku macno ma yeeshee wuu kala duwan yahay culimmada qaarkood oo kaleeto sida masala ibnu jariiri dabari oo kaleetiyo rag la mid ah khilaafka masalada ku jiraayo hadduu uusan eh, rag badan ahaynoo nin iyo laba nin oo kale yahay khilaafkooda waxba kama soo qaado ajmacuu buu dhihi ah, dad yar wax weyn ka soo qaadi maayo ajmacuu buu ilaaqaya marka mustalaxaadka culimmada in la fahmo wax badan waxay ka qayb qaadanaysaa inaad fahamto ijmaac itifaaq ikhtilaaf markaa kadibna wax badan baad markaasi kaga soo bixi karay masaladaasi marka waa masaladaas oo itifaaqhum xujatun qaatica waa markuu ijmaac u yahay ijmaacuna ijmac rasmi yahay laftiisaa sii kala duwano ijmaac sukuuti ah iyo ijmaac kalea kala jira ijmaac culimmada dhan isku raaceen iyo mid masalada intuu sheekhiiruunu intii kale ka aamustay intii kale way ka aamusteen waxba kamayna dhihin ma ku raacsan yihi mise kuma raacsana xujiyadiisa khilaaf baa ku jira alijmaacu sukuuti ma xuja mise xujo ma aha asagana waa masalo muxuu ahay culimadu ku kale aragtisan yihiin nas'al llaha alla waxaan weydiisanaynaa intaasu marka sheekhu ka soo baxay saasuuna inoogu kala qaaday waana sida sawaabkaa wa sida sawaabkaa in la kala qaado magacyada ka turjumaya mabaadi'da baatilka ah looma laguma looma nisbo sheegan karo leanna magaca markaad ku nisbo sheegato mabdi'ii buu xambaarsan yahay laakiin magacyada sidanoo kaleeta ah ee khilaafka saa'iqa ah culimmadu ku kala aragti gedisan yihiin inaad u nisba sheegato wax mushkila a ma leh hadduusan tacasub uusan ka dhalanayn masaladaa way masaladuu soo taqriiriyey tacasubkana waa iska geli karaa mashiikaduu geli karaa andimaduu geli karaa yani yani nasabkuu geli karaa meelo badan buu galaa laakiin waxa weeyaan saan soo tilmaannayba isagaasi meeshuu galaba in laga saaro nas'alu llaha alla waxaan weydiisanaynaa buu sheekhu yidhi an yacsimanaa inuuna ilaaliyo oo na xifdiyo min albidaci bidcooyinka inuu naga ilaaliyo waalfitnati fitnadana inuu naga ilaaliyo ah. wa yuxyiinaa inuuna nooleeyo cala alislaami islaamnimada korkeeda inuu nagu nooleeyo iyo wasunnati iyo sunnada korkeeda wayajcalanaa inuu naga dhigo minman dad kuwa ka mid ah ittabaca raacay rasuula allahi rasuulka alla raacay fi lxayaati nolosha dhexdeeda intaan noola wayaxshuranaa inuu na soo kulmiyo fii zumratihi nebiga jamaacadiisa inuu nala soo kulmiyo bacda almamaati dhimashada kadib biraxmatihi naxariistiisa sababteed wa fadlihi iyo fadligiisa sababtii aamiin alla aqbal waay wa haada kani uu sheeku yidhi aakhiru lmuctaqadi ictiqaadkii aan kitaabkan kaga hadlaynay aakhirkiisii waa intii ugu dambaysay waa walxamdu lilaahi mahad allah iskale waxdahu keliya wa sala allahu allaha ammaano calaa sayidinaa muxammadin ahaa wa aalihi aalkiisana allaha ammaano wa wasaxbi atbaacdiisa wey dadka raacay wa saxbihi saxaabadiisa wasallama allaha salaamoo nabadgeliyo tasliiman nabadgelin ducadaasuu sheekhu kitaabkii kusoo khatimay uu alla weydiisanayo tabaaraka wa tacaala inuu naga ilaaliyo bidaca iyo fitnooyinka taqriiban waxa weeyaan waagaas hore waagaas waqtibo waktiguu ka dambeeyey buu kasii daray sida nebiga xadiiskiisa ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh maa min zamaanin ila waladii bacdahu sharun minhu waa sida ah zaman ma jiro ilaa midka ka dambeeya unbaa ka sii shar badan marka annaga oo kaleeto waxaan maraynaa aakhiru zamaanka aakhirkiisii baan kusii jirnaa calaamado fara badan iyo fitan fara badan oo nebigu tilmaamayna way soo baxeen oo kale marka ruuxu inuu taxadarkiisa qaato oo fitanka iyo bidcada iyo aad iyo aad uga taxadaro ayuu u baahan yahay waxyaalaha marka eh, lagu xirsi xidho ee eh, ku ilaalin kara waxaa ka mid ah inaad allah tabaaraka wa tacaala aada u barido inuu rabbi tabaaraka wa tacaala kugu sugo dariiqa saxda fitnada iyo bidcadana ilaahay kaa xifdiyo wa yuxyiyanaa na nooleeyo cala alislaami iyo wasunnati korkeeda nagu nooleeyo islaamnimada iyo sunnada oo ah dariiqii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khaasatan dee sheegashadaa iska badatay waayahan dambe sheegashadaa badatay oo nin walba wuxuu ku leeyahay islaamnimadii iyo sunnadii anaa haya wayajcalanaa inuu naga dhigo minman kuwo ka mida dad kuwo ka miday tabaca raacay rasuululahi sal ly slam fi lxayaati nolosha dhexdeeda intaa nool ah inaan dariiqiisii iyo dariiqii saxaabada iyo salafka ilaahay tabaaraka watacaala na marsiiyo wayaxshuranaa fii zumratihi inuu alla tabaaraka watacaala na soo saaro na soo kulmiyo fii zumratihi nebiga kooxdiisa iyo jamaacadiisa dhexdooda bacda almamaati dhimashada kadib wabiraxmatihi naxariistiisa sababteeda wa fadlihi iyo fadliga rabbi tabaaraka watacaala sababtiisa aamiin allaha aqbalo tabaaraka watacala way aamiintaas ayb ducadaasu marka sheeku ku khatimay waana ducaad qiimo badan oo yani eh, muctaqadkii iyo madhabkii ahlusunna waljamaaca saxaabada iyo salafka markuu soo guuriyey ayuu ilaahay tabaaraka watacaala kala digay sidoo kale muujiyey firaqa ka leexday firaqa ka leexday markuu muujiyey ayuu muxuu ahaayey kadib dariiqa inuu ilaahay ku sugo firaqii beriikaa ka leexday bidcadoodii iyo fitnadoodiina ilahay inuu ka xifdiyo ayuu weydiinayaa oo muxuu ahaayey uu alla tabaaraka watacaala ka baryaya annagana sidaasoo kale ayaan ilaahay tabaaraka watacaala weydiisanayna oo aan ka baryayna wa hada aakhiru muctaqad aakhiru muctaqad intaanan masalada khatimin waxay ruuxaan jeclahay inaan eh, baraarujiyo masaa-ishii eh, aan hadda ka hadlayey oo ku saabsan eh, ikhtilaafka eh, masaaisha furuucda ah furuucda loo yaqaano eh, ama axkaamta ee iyo culimadu ku kala aragti bedelan yihiin noocaas oo kale ah haddii ay noqoto in ruux qaba saladaas imaam qaba sidaad masalada u qabto si aan ahayn u qaba haddii uu imaam kuu noqdo saysa noocan oo kaleeta ah salafkii iyo a'immada waxaan ka soo gaabnay inayna salaadaha ku kala goosan inay isku raacaan masalan qaar baa waxay qabeen in haweenta taabashadeedu ay weysada jebiso qaarna waxay qabeen ma jebiso sooma labada ninoo sidaa kala qaba salaadda way isku daba xidhan jireen haddii nin qaba haweeney taabashadeedu inaysan waysada jebinin adoo arkahayo intuu haweeney taabto haddana salaada ku geliyo adi maxaa rumaysantaha inuu waysadu ka tagto mina waysadu ka socontaa ku daba xidhani marka ya sheeko goosan waad ku daba xidhanay hilib geel buu hadda kasoo soo dhargay maqaayadaad wada fadhiisateen hilib geel buu dalbaday wuu soo dhargay waa shaafici wuxuu qabaa hilibka geel weysada ma jabiye sheekh adiguna waxaad qabtaa war waa jabiya xadiiska amsalada kusoo arooray meeshii markaad timaadeen istawibuu ku yihi salaadii buu tukaniyey ma ka goosanaysa maya kama goosanaysa waa masaa-il waaweyn oo saameyn kara sixadeeda sooma masaa-ishii intaa kasoo hortana iska badbaada bisinkiibuu la jahray salaaddii bismi illaahi araxmaan raxiim buu kor u aqriyey arkan bidcuu ka dhacay salaadiisa inaga gooye baabihii ushina male khulafaa raashidiin qaar baa qabay wuu qunuuday salaadii subax shaafic adigana qunuudka xadiiskiisu daciif buu kula yahay allahuma hdinaa fi man hadayta buu yii markuu ragcaddii labaad ka toosay ee rukuucdeeda maka aamiin de la ducayso adigiina kula qumanaan haddarat masaa-ilka noocan oo kaleetaa dabeecadday leeyihiin waxa waaye haddii imaamkaagu uu maro mas'aladuna cinda alaima qaar ka mida ay muctabar ka tahay saasay isku raaci jireen qaarkoodna qaarka kale ku daba tukan jiray ninka mas'alaysha noocaasoo kale ah dadka salaada kaga goosanayana waa ninka kharibaadda wada waayo manhaj iyo dariiq ayna saxaabadii la imaaminna wada waayo so cabdillahi mascuud ma heli fi saxiix albuhaari waayri cabdulahi mascuud radi allahu tacala canhu arda cusmaan ibni cafaan markuu afar ragcadood tukaday xaramka isagoo musaafir ah yuu dadkii afar ragcadood tujiyey cabdillahi mascuud wuxuu yihi nebi maxamed sal alay wasalam oonu raaci jirnay isagoo musaafira ah, afar ragcadood ma tukan jirin arrintii waa ka biyo haddana afartii ragcadood wuu la tukaday cusmaan markaasaa waxaa la yidhi ibn mascuudow arrintiina waa diidanta salaadiina waa ku raacday oo ku xidhatay see wax kaaya markaas uu markuu leeyahay alkhilaafu shar maanta cabdillahi mascuud baa khaliifkii muslimiinta salaada ka goostay oo muxuu uga goostay cusmaan baa ragcado cusub salaada ku daray oo koobee saxsan ibn mascuud baa ka saxsan mucaarabo soo dowladdii iyo nidaamkii ku kacday shar ummadda balaayaha ku dhex kicina alkhilaafu shar masaa marka dabeecad bay leeyihiin waxa waaye maadaama uu yahay khilaaf fiqiya oo axkaamtii ah oo saa'ir ah oo bayna al-a'ima yaalay masaa-isha noocaasoo kaleeta ah imaamkaaga waad ku raacay zaad baxsi aada u qiimo badan buu ku qoray ninka la yihahdo alimaam ibn lqayim caleyh raxmatullah khaasatan masalada markuu ka hadlayo xunuuska xunuuska markuu ka hadlayo wakadalika sharxi larbaciin wuxuu ku qoray asheekh ibnu cuthaymiin sidoo kaleeto masalada xunuufta markuu ka hadlay isagana masalada noocaasoo kale baxdi buu ku qoray masalada marka in lagu baraarugay u baahanta masaail fara badan masaajid fara badan baa dhulkani ka taagan masaajid fara badan baa dhulkani ka taagan yahayo salaadii la kala goosanaya ninka hadduu shirki ku jiro ama balaayo kala qasanayo ama ilaahay cid aan ahayn uu caabudayo ama awliyada baryayo ama dadka dhinta uu baryayo lagu daba tukan maayo kaa isaga kaa isaga a ah lagu daba tukan maayo walaa karaama leanna waxa weeyaan islaamnimadiisaaba muxuu ahaaye yaaba muxuu ahaaye yani mas-aal laakiin masaa-ishii xuduuddii aimadu isku khilaafsanaayeen imaamka masaajidka fujinaya sida la quman baa lagu raaci haddii wuxuu ka furaya masaa-isha noocaas oo kalena waxaa ka furan waa niqaash iyo naseexo iyo istusid iyo isfahansiin baa ka furan qodobkaasaan waxoogaa halmaamo yarday inaan wax yar dib aan ugu yarno wa hada kay aakhiru muctaqad weyaan bulshada muctaqadkii iyo ictiqaadkii aan qorayey intii ugu dambaysay weye ama aakhirkiisii weye gabagabadiisii weeye walxamdu mahad lilaahi ilahay bay u sugnaatay waxdow keli wasala allaahu allaha amaano saasaa fiican allaha u naxariistana culimadu baa ku fasira asalaatu calaa rasuuli illaahi bimacna araxma qaar baa dhaha laakiin sida abulcaliif ariyaaxi taabiciga uu leeyahy yani waxa weya alsalaatu min allah alhanaa calaa cabdihi fi lmalai alaclaa macnaha fiican yani waxa weye wasala allahu allaha ammaano wey oo mala'a sare dhexdooda allaha ku ammaano calaa sayidinaa nabiga naga korkiisa salawatu rabbi waslamu caleyh kelimatu sayid in iyadana salliga la dhex geliyahay ma fiicna saliga nabiga lagu salinayo kelimatu sayidina kuma soo aroorin ilaa toddoba qaab oo nabiga in loogu saliyo soo aroortay baa jirta toddobadaa qaab mid ka mid oo kelimatu sayidina ay ku timid ma jirto laakiin nabigu waa sayid somaynaan soo maray ah, waa sayid inuu sayid yaa shaki kuma jiro laakiin waxaa laga hadlaya waxa weye salligama lagu dhex karaa sayidina sababtu waxa way ma soo aroorin hadduusan soo aroorinna in laga daayaa fiican oo qaababka soo arooray nabiga loogu saliyo salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saas man saas waa lagu tilmaamaya sheekh maxamed ibraahim waftigii hore sacuudiga iyo sheekh albani iyo keyrkoodba saasay tilmaamayaan oo wuxuu leeyahay in intii axaadiista ku aroorta lagu baarsadaa fiican oo laga daayo salliga asxaabda aan soo aroorin macnaha maxaa yeelay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saxaabadu markay yidhaahdeen rasuul ilaahay oo sidaan kugu salaami lahayn garanay saan kuugu sallinaa soomuusan barin ah. marka la in laga daayaa fiicanna macnaheedu ma aha in nebiga sayidnimadiisa la inkirsan yahay maaha sayidnimadiisu way sugan tahay waana soo sharaxnay laakiin salliga kelimada ma la dhex gelin karaa intaa uwa waxaa laga hadlay macna muxamadin ahaa wa aalihi aalkaana meeshaasi waxaa fiican in lagu fasiro nebiga asbaacdiisa dadka raacsan si ay ummadooda usoo gasho aali rajuli waxaa la yidhaahdaa dadka atbaacdiisa raacsanna waa la dhahaa waxaa kaloo la yidhahdaa aali rajul qaraabadiisana waa la dhahaa si marka macno gudaweyn ay ducadu u noqoto ummadoo usoo wada gasho wa aalihi atbaacdiisa raacsanoo ummadiisao dhan laga dhigaa fiican wa saxbihina waa ardadiisii aragtay oo la kulantay oo rumaysay iimaankana ku dhimatay wasallama tasliiman allaha salaamo salaamid dhammaystiran allaha salaamo hada bilahi towfiiq sal lla wasalam cala nabiyina maxamed ala ali sabi wasalam mualifka kitaabkiiskana ilaahay tabaaraka watacala ha u naxariisto miisaanka xasanaadka allah u saaro khayrkaas iyo wanaagga uu ummadda u qoray inagana ilaahay tabaaraka watacaala ajir haynaga siiyo wixii khaldamayna allah inaga dhaafo tabaaraka watacaala inta dhegeysatay ama dhegeysan doontana allah ku anfaco hada bilahi towfiiq wsal illahuma waslama ala nabiyina maxamed wala alihi saxbi wasalam subxaanaka allah bixamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك